bismi illaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa saxbihi waman ihtadaa bihudaah ibnu mulaqi raximah ullah ayaynu ku jirnay kitaabkiisi atadkira fi culuumi alxadiid atadkiratu fi culuumi alxadiid ibnu mulaqi raximah ullah intaanu darsigeena maanta gelin kitaabka wuxuu ku bilaabay allaha axmadu calaa nicmaa'ihi wa ashkuruhu calaa aalaa'ihi soo ma fama alfarqu bayna ashukri walxamdi shukrigiiyo xamdiga maxaa u dhexeeya waa su-aal waarida bacdu ahlilcilmi waxay idhaahdeen alxamdu bilqowli washukru bilficli xamdi iyo shukri waxaa u dhexeeya xamdigu waa lagu qowlaayo dee waa inaad tira alxamdu lilaahi calaa fadlihi ilaahayna aad ku ammaanto awsaaftiisa iyo sifaadkiisa oo wanaagsan iyo maxaamidda ehelka wiya shukriguna waxay yidhahdeen waa wixii ficil aad u samayso icmalu aala daawuuda nacam shukra shukri camal camal fale baa layihi rasuulkana calayhi isalaatu wasalaam markay caaisha aragtay isagoo qiyaamuleyl tukanaya oo aada iyo aada u dheereeyey qiyaamuleylkii oo ay cagihiisu ama gomadihiisu dildilaaceen nebiga calayhi isalaatu wasalaam markay ku tiri ma sidaasaad samaynaysaa oo naftaada ku samaynaysaa oo aada yeelaysaa waqad gafara allaahu laka maa taqadama min dembika wamaa taahar iyadoo ilaahay dembigaa dhaafay rasuulku muxuu ku yihi afalaa akuunu cabdan shakuura waay bacdu ahlilcilmi si kale hadalkaa u dhigeen oo waxay idhaahdeen xamdigu waa aalatuhu lqowlu xamdiga aaladiisu waa allisaan bay dhaheen ama waa qowl xamdigu waa in lagu qowlo mahadnaqi alle shukrigu laakiin xagga aaladda waa ka caamsan yahi xamdiga oo waxau noqon karaa bilqowli wa bilficli nacam saasuu noqon karaa ba waa faa'iido latiifa ah waxaa inoogu dambeeyey wlgariibu ma tafarada bihi waaxidu can الzuhriyi wa miman yujmacu xadiiduhu intaanaynu laakiin darsiga maanta gelin munkarka markaynu sheegaynay waxaanu idhi munkarka waa maa rawaahu daciifu mukhaalifa fiihi hiqa waa wuxuu qof daciifi wariyo raawi daciifa oo kayru mutqini wuxuu wariyo kuna khilaafa dad iqaada tacriifkaasi waa tacriifka ahlulcilmigu u badan yihiin eray bixinta muctamadka ana mukhaalafatu daciifi liiqati aw liiqaati waa inuu nin daciifi ruwaad iqaada ama raawi iqaa khilaafo marka isagii shaadkii maxay ku kala duwan yihin shaadka ninka mukhaalafada sameynaya muxuu ahaa iqu ahaa laakiin waxaynu shalay sheegnay in ahlulcilmiga qaarkood munkarka macnayaal kale u isticmaalaan oo macnayaasha kale loo isticmaalo waxaa ka mid ah ama ugu badan maa tafarada bihi daciif waxa raawi daciifi uu la keli noqdee isaga oo keliyuun uu wariyo ee aan cidiba la warinin sayiu lxifdi ah ama faaxishu lhalad ah ama kahiiru lkaflati ah ama mutahamun bilkadibi ah wuxuu la tafarado munkar baa la yidhahda bacd ahlicilmi waxay dhahdeen maa yatafaradu bihi man laa yutaxamalu tafaruduhu ilaaqana culima isticmaasha oo tafarud daciif aladii laa yuxtamalu tafaruduhu kaman faxusha haladuh aw kahurat gaflatuh aw dahara fisquh taa waxaa isticmaala aimada qeyb baa sidaa ilaaqa u isticmaala ilaaqaas u isticmaala marka labada ilaaq labadaba waa sheegnay shalay laakiin saa u kala fahmay waaya sheekhu matliga keebuu inoogu sheegay wuxuu inoogu sheegay ka dambe oo ah tafarudka daciifka soo ma laakiin sida istilaaxu hadda ku istiqraaray waa maxay waa maa rawaahu daciifu mukhaalifan fiihi hiqaat waa wixii raawi daciifi uu wariyo isagoo dadka eh, ruwaadda iqaadda ama raawi iqaa khilaafsan waay sheekhu wuxuuna yihi fardi waxaa la dhaha xadiisku raawi la tafarudo dee raawiga xadiiska la tafaruday labun baynu u kala qaadaynaa dee inuu iqo noqdo hadduu iqo noqdo kelidiina xadiiska uu wariyey waxaanu nidhi ceeb maaha inuu raawigu xadiiska isaga mooye cid kale aanay warinin hadduu iqayo ceeb maaha baynu nihi soo ma lakiin maxaa ceeba isagoo iqaa inuu iqaadka la khilaafo soo ma ama jiho khaasaa la tafaruday midna fardi mulaq baa la ydhahaa midna fardi nisbiya la dhaha sheekhu wuxu uhi walgariibu gariibku maa tafarada bihi waaxidu can izuhriyi wa shibhihi miman yujmacu xadiiu ariib waxaa la hariib iyo casiis iyo mashhuur buu halkan sheekhu sheegi doonaa waxaa jira culimada xadiiska waxaad arkaysaa iyagoo leh fulaanu miman yujmacu xadiiuhu hebel waa ragga xadiiskooda in la jamciyo ay tahay maxay ka wadaan waxay ka wadaan waa nin xadiiskii nebiga calayhi isalaatu wasalaam ka fedho buuxsaday oo in badanoo kamida wariyey oo caalimun bihi ah sidaa awgeed cilmigiisu si aan u kala lumin waa fulaanu minman yujmacu xadiiuhu ba culimadu yidhahda yacni waa nin lagu dadaalo maxamed ibnu shihaab azuhri waa ka kamida ya waxaa ka mid a ah hishaam ibni curwa waxaa ka mid a ah saciid ibn musayib maala ruwaaddii xadiiska nabiga alayh salatu wasalaam in badan warisay aladiina taduuru calayhim alasaniid ee asaniiddu ku wareegto ruwaaddaasi culamadu waa miman yujmacu xadiiuhu fulanu miman yujmacu xadiiu ninka ay culimadu leeyihiin fulanun miman yujmacu xadiisuhu hebel waa nin u qalmay in xadiiskiisii la ururiyo oo loo rixlaysto oo loo tago oo aan la dayicin sidaa ay leeyihiin aanu dhul u dhicin macnaheedu waxa weeye arday badan buu yeelanaya ninkaasi soo ma arday badan baa wax ka qaadanaysa a ah. sida badan ee dee haalibka ah ama aqlabka ah haddii ninkii nooca ahaa nin xadiis ka wariyo oo iminka imaamu zuuri oo kale ayaa nin xadiis ka wariyey ardaydiisii wax ka qaadatay ka midii xadiiskaasi kelidiiba zuhri ka wariyey ardaydii zuhriye kale ee zuhri laasimtay ee inta badan la socotay ee siniinka ag fadhiday ee tuulu suxba aladiina taalat suxbatuhum maca sheekh ee sheekha inta badan laasimay xadiiskaa may sheegin maalan imaamu maalik oo zuhri wax ka wariya iyo yunus ibnu yaziid alayli iyo caqiil ibnu uqayl cuqayl eh, eh, eh, ibnu yaziid alayli allahuma salli calaa muxamed iyo macmar iyo raggii la midka ahaa raggaasi ee jibaasha ahaayee imaamu zuhri xadiiskiisii ku dadaalay ardaydiisii laasimtayna ahayd xadiiska mamay warinba nin ardaydii mar la kulantay imaamu zuhri ama mulaasamo badan aan la lahayn ayaa xadiis ka soo wariyey xadiiskaasi wuxuu noqonayaa binisbati lizuhri muxuu noqonaya ariib buu noqonaya ya binisbati lizuhri xadiis hariib buu noqonaya walihada waxad arkaysaa muxadisiintu iyadoo leh fulaan tafarada bi hada alxadiisi can fulaan hebel xadiiskan hebel isagaa kala tafaruday yacni cid kaleba ardaydii hebeli lamay werin way durayaan maaha inay ammaanayaan far baa ku godan bay leeyihin far baa ku godan hoosu dhuux ha iska qaadan daahirka ha ku dagmin waxaa meel isugu yimi cala sabiili mithaal waa tusaale caqliye washaanu laa yuctaradu lmihaalu waxaa meel isugu yimi shan iyo toban arday oo sheekha wax ka wada qaatay shan iyo tobankii arday arday ka mid a ah, ayaa masale cilmiya sheegay oo yidhi sheekhaasaysaa nagu yidhi ama sheekhan saa ka wariyey saasaanu yidhi ama sheekhu masaladaasi markuu sheegay sidaasuu rajaxay afar iyo tobankii kalaa khilaafay afar iyo tobankan khilaafay iyo isagu ama laba kamida khilaafay ama saddex kamida khilaafay nimankan isaga khilaafaya waxay kaga duwan yihin sheekha way uga musaamalo badan yihiin way in badan bay la joogeen inaanu la isagu sanad buu la joogay iyaguna shan shan sanay la joogeen ragga khilaafay waxaa ka mid a qaar toban sano sheekha hoos fadhiyey ayaa ka mid a labadaas qolo koo warkooda la qaadanaya dee nimanka mulaasimiinta soo ma nimanka mulaasimiinta haddaba sheekh wuxuu ku yidhi wlariibu ariib waxaa la idhaahdaa ariib maxaa loogu bixiyey xadiiskaasi de xadiis waageeniyu noqonaya waageeni waa maxay macnaheedu ariib buu noqonayaayo sida ninka musaafirkee magaaladiisii aan ahayn iyo dalan dalkiisii aan ahayn uu magaalada ugu dhex qariibka ugu yahay ayuu xadiiskaasi marka axaadiistii zuhuri la eego qariib wy waa xadiis qariiba ah. soo maa qariibgaab soomaaligan sheega qariibka carabiga ma jeedo waay wlgariibu waxa weeye maa tafarada bihi waaxidun can zuhriyi waa wixii raawi zuhri kala gooni noqdo zuhri oo kale zuhri oo kale oo arday badan le wuxuu kala tafarudo iyo washubihi cid zuhri la mida sida imaamu maalik ya sida yaxya ibnu saciid alansaari sida maalan saciid ibnu musayib sida hishaam ibnu curwa ayuu kala tafaruday iyo washibihii ragga la midka oo miman ah kuwii yujmacu xadiisuhum xadiiskooda la ururiyo inu sifadooda sheegnay sheekh wuxu uhi fain infarada bihi hadduu la keli noqdo inaani laba hadday la keli noqdaan aw alaaatun ama saddex la keli noqdaan sumiya casiizan casiiz baa ladhaha halkan sheekh wuxuu sheegayaa saddex istilaax horta hariibka qabso oo hariibka waxaa la yidhaahdaa istilaaxa sheekh uu sheegay waa ilaaq ay culimmadu isticmaalaan laakiin hariibka tacriifka uu ku sugmay waxa weeyaan maa rawaahu waaxidun waa wixii raawi keliya uu wariyo ariib waxaa la idhaahdaa xadiiska raawi keliyi uu weriyo maa rawaahu waaxidun walaw fii abaqatin min abaqaatihi walaw fii abaqatin waaxidatin min abaqaatihi xadiiska raawi keliyi uu weriyo abaqa abaqaadkiisa ka mida ah, ayaa hariib la idhahdaa ariibkaasaa la idhahda waay isilaaxaasi sidaas ayuu ku sugnaaday isilaaxaasi sidaasi ayuu markay qariib ay noqoto uu ku sugnaaday oo ahlulcilmigu waxay dhahaan qariib waxaa la dhaha maa tafarada biriwaayatihi shaksun waaxid walow fii abaqatin waaxida sidaana waad u qori karta maa tafarada biriwaayatihi raawin waaxid ama shaksun waaxid walow fii abaqatin waaxida xadiiska uu uu raawi keliyii la tafarudaa la idhaahdaa waxaynu nii ruwaadu dabaqaad bay leeyihiin saxaabada rasuulku waa dabaqaad taabiciintu waa abaqo cafwan saxaabada rasuulku waa abaqo taabiciintu waa abaqo atbaacu taabiciintu waa abaqo wahaakada xadiiska dabaqad dabaqaadkiisii kamid a ah, raawi quri uu wariyey walow dabaqaadka kale ruwaad badan ee haba wariyaanbe kol haddii hal dabaqad oo dabaqaadka xadiiska ama sanadka sanadkiisa kamidii uu raawi keliyii warinayo xadiiska maxaa la dhahaa qariib maxaa qariib loogu bixiyey waxaa loogu bixiyey kaanahu uu axaadiista ama dabaqaadka kale marka loo eego uu dee qariib ku yahay oo uu keli yahay waxaa miaal cad ah xadiiska qariibkahay saxiixna uu yeelan karaa daciifna uu yeelan karaa kiisa saxiixa waxaa ka mid a ah xadiisu inama alacmaalu biniyat imise jeer imise dabaqaa imise dabaqaa shaksi qura kam afar cumar waa kelidii calqama waa kelidii maxamed ibraahim ataymi waa kelidii iyo ibnu saciid alansaari waa kelidii afartaa dabaqaba muxuu ka yahay de waa maa tafarada bihi raawin waaxid soo ma dabadeedna xagguu ka faafay fii maa bacda yaxya ibnu saciid alansaari ayib kaa qariib baa la dhaha casiizna waxaa la yidhaahdaa xadiiska xadiiska uu wariyo maa rawaahu waxaa la yidhaha casiiz maa rawaahu inaani fi ayi abaqati min abaqaati isnaad min abaqaati isnaad maa rawaahu inaani ama maa tafarada bihi inaani waxay laba weliba maa rawaahuda ka fiican maa rawaahu inaani fi ayi abaqatin min abaqaati sanad waa xadiiska laba wariyaan xadiiska tirada ugu yara ee abaqa dabaqaadkiisa ka mid ah tirada uga yara ay noqoto labo casiiz baa la yidhahda kaanahu midkoodba midka kale uu xoojiyey tafaasiir kalena waa ku jiraan mashhuur maxaa la yidhaahdaa mashhuur waxaa la yidhaahdaa xadiiska ay halaasatun fa akar saddex wax ka badani ay wariyaan oo dabaqada ugu yara dabaqaadkiisa isnaadki uu yahay saddex ama afar ama shan laakiin aan gaadhin maxay xadda tawaatur aan gaadhin maa rawaahu halaasatun faakthar maa lam yabluq xadda tawaatur baa mashhuur la yidhaha saddexdaa isilaax ma iga haysaa se ku celiya xadiiska dabaqo dabaqaadkiisa sanadkiisa kamidihii ama laba kamidihii uu raawi keliyii la tafarudo waxaa la idhaha ariib maa tafarada biriwaayati raawin waaxid walow fii abaqati waaxida waay maa rawaahu inaani wixii laba ay wariyaan dabaqo dabaqaadkiisa sanadka kamidana maxaa la yidhaahdaa oo laba ugu yaraadaan casiis shardi waxaa ah dabaqo keliya inay dabaqada ugu yar inay laba noqoto shardi maaha in dabaqadahoo dhami min laba ay noqdaan shardi maaha yani shardi maaha inay laba wariyaan oo labadaa laba kasii qaataan oo labadaa laba un ka qaataan saas saas shardi maaha ee waxaa shardiga hal dabaqad inay noqoto laba nin casiiz baa la yidhahdaa mashhuurna waxaa la yidhahdaa xadiiska saddex ay wariyaan iyo ka badan ama afar baa wariyey ama shan baa wariyey laakiin aan gaadhin xadka tawaaturka ma lam yblg xad twatur ma rawaahu alaaatun faakar ma rawaahu alaaatun faakar ma lam yblg xad twatur bcilmina kaana mashhuur baa la waay mashhuurku marka waa xadiiskan caankaa labaynu uqaybin doonaa markaynu waxaanu uqaybin doonaa mashhuurun cala alalsina iyo mashhuurun xadiis mashhuura oo maalan mashhuur cala alsina dadka dhexdooda caamada dhexdooda mashhuur ka ah iyo xadiis khaasada dhexdooda mashhuurun cinda alkhaasa ama muxadisiin ama fuqaho ama nuxaad ama usuuliyiin agtooda ka ah mashhuur ayaynu u qaybin doonaa mashhuurun cinda alkhaasa iyo mashhuurun cinda alcaama ama cala alalsina waay sheekhu saddexdii buu sheegaya wuxuu yidhi wuxuu yidhi sheekhu fain infarada bihi xadiiska hadduu la kari noqdo itnaani laba aw alaaatun ama saddex sumiya casiizan casiiz baa lagu magacaaba marka aw alaasatuntaas waa waa istilaax ama waa culimada qaarkood saasay ku tegeen laakiin sida saxda ahi itnaani ayaa shardiga casiiska alaaatuna waa mashhuurka maaragtaada fain rawaahu ljamaacatu hadday jamaaca wariyaan jamaaco hadday kooxii hadday wariso alaaatun fa agar baad leedahay saddex iyo wax ka badna hadday wariyaan walam yabluq xad tawaaturi xad tawaaturna aanu gelin sumiya mashhuuran baa lagu magacaabaya sumiya waxaa lagu magacaabayaa mashhuuran baa lagu magacaabaya wa minhu waxaa ka mid ah xadiiska anwaacdiisii bay ka mid ahaatay almutawaatiru mutawaatir ayaa ka mid ah hadalka ka dambeeya mutawaatir ee ah khabaru jamaacati yufiidu binafsihi ilcilma bisidqihi nuska khaigaa kuma yaalo laakiin nuska mabuuca qaar buu ku yaallaa wa minhu lmutawaatiru xadiiskii waxaa ka mid a ah mid mutawaatira mutawaatirku waa maxay waa qoro bal hadda waa khabaru jamaacatin ama waa maa rawaahu cadadun kaiirun maa rawaahu cadadun kaiiru tuxiilu lcaadatu maa rawaahu cadadun kaiiru tuxiilu alcaadatu tawaatu'ahum cala alkadib ma rawaahu cadadun kahiiru tuxiilu alcaadatu tawaaطuahum cala alkadib waa xadiiska ay wariyaan tiro badan dad badaan baa wariyey dadkaa badan farabadnaantooda darteed suurtagal ma aha inay la yidhaahdo been bay isku soo waafaqeen oo dee tirada ay leegyihiin iyo meel ay kala joogaan iyo cadadkoodu intuu leegyahay markaad eegto been bay isku waafaqeen cadi aada ka malayn karta maaha inay been isku waafaqeen maa rawaahu cadadun kahiiru tuxiilu alcaadatu tawaatu'ahum cala alkadib waay isagu sheekhu wuxuu ku yihi waxa hadalka inoo dhigana waa la mid une eh? khabaru jamaacatin weeye waa khabaray kooxi warisay oo yufiidu binafsihi naftiisa u faa'iideynaya yufiidu binafsihi alcilma cilmi naftiisa u faa'iideynaya bisidqihina ku faa'iideynaya runnimadiisa awgeed tacriifkani waa tacriif usuuliyiintu ay saaraan mutawaatirka eh mutawaatir waa waxaa la yidhaahdaa xadiiska rag badan ama dad badani ay wariyaan xadiiskaasi oo dadka wariyey tiro badnaantooda darteed aan la tawaquci karin oon la malayn karin ama aanay suurtagalayn ay been isku waafaqaan waxa ay sheegayaanna de marka uu noqdo shay mutawa shay dad badani sheegeen dee waxaas wuxuu noqonayaa wax inuu run yahay ay iska caddahay soo ma ha ka warrama hadduu na yidhaaho magaalo hargeysa la dhaha ma jirto ka warrama ma la qoraya markaa haddii lagu dhaahdo maxaad ku beeninaysa maxaad odhan ma nasbado haysa inay magaalo hargeysa la dhaha jirto waxaa waa khabar ay wariyeen jumuuc kathiira oo laa yumkin tawaadu'uhum cala alkadib oo looga qaateena oo waxa weeyaan tawaatarat bihi alakhbaar oo akhbaartu ku tawaaturtay ah, akhbaartu ku tawaaturtay aan markaa isugu kaa xidho mutawaatir iyo gariib iyo casiiz iyo mashhuur xadiiska waxaa loo qeybiyaa marka xagga sixada iyo xagga dacfiga laga eego hadalka hadalkayga aada u dhuuxa xadiiska waxaa loo qeybiyaa marka xagga sixada iyo xagga dacfiga loo eego ama xagga inuu xujayay inaanu ahayn loo eego saddex baa loo qeybiyaa saxiix iyo xasan iyo daciif soo marnay sooma mar labaad baa la qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa xadiiska marka loo eego cidda loo tiiriyey saddex baa loo qaybiya waxaa loo qaybiyaa marfuuc iyo mawquuf iyo maqduuc soo maha mar saddexaad baa ictibaar saddexaad baa la qaybiyaa oo xadiiska waxaa la qaybiyaa marka loo eego siduu inagu soo gaadhay mutawaatir iyo axaad baa loo qaybiyaa biictibaari wusuulihi ilayna aqsaamu lxadiisi biictibaari lwusuul aqsaamta xadiiska markaad eegto siduu inaga inagu soo gaadhay waa laba midun ima inuu dariiqu tawatur inagu soo gaadhay o ima inuu dariiqul axaad inagu soo gaadhay dariiqu tawaatur waa maxay inuu inagu soo gaaday duruuq fara badan iyo asaaniid fara badan oo uu xadiiskaasi leeyahay oo kutubtii sunna oo dad badan ay wariyeen oo jillatun can jilla ay warisay mutawaatir baa la dhaha maxaa mutawaatir lagu bixiyey dhibicda roobkaa lagu materay dhibicda roobka markay da-ayso waanay kala sooc tahay sidaana way isu dabay socotaayo way u shubmaysaa soo ma marka almutawaatir waa almutataabic kii isdabagala israaraacay kaana khabarkaa mutawaatirka sanadka asaaniidda mutawaatirka lagu wariyey dee inuu iska daba yimi sida mawjadaha biyuhu isaga daba yimi haddaana bad inuu isaga daba yimi saasaa mutawaatir loogu shabaha aaxaadkana waa xadiiska aan mutawaatir gaarin waa saddex qaybood waa waa gariib saddex nooc buu qaybsamaa ariib iyo culimadu wa aaxaad waxaa la dhahaa xadiiska aan mutawaatirka ahayn ama xadiiska cadad koobani wariyeen maxaa ka soo baxay markaa waxaa ka soo baxay ariib iyo casiis iyo mashhuur mashhuurka magac labaad oo culimadu u yaqaanaan baa jiro mustafiida mustafiid iyo mashhuur culimadu waa isku mid culimada qaarkoodna waxay dhahaan wax yar bay ku kala duwan yihiin wuu sheekha sheegi doonaa wlmustafiidu mustafiidkuna warkaas wuu cadi soo maha sheekh wlmustafiidu mustafiidku mustafiidkii ayaa ka mid a anwaacdii culumulxadiiska wa huwa mustafiidkii maa zaadat ruwaatuhu waa xadiiska ruwaadiisu ay ka korodhay fii kulli martabatin martabad kasta fii kulli abaqatin abaqad kasta calaa alaasatin ay saddex ka kororsan tahay culimada qaarkood waxa dhaheen mashhuur waxaa la ydhaahdaa xadiiska abaqada abaqaadkiisa ugu yari ay saddex tahay mustafiidna waxaa la idhaahdaa xadiiska dabaqada ugu yar dabaqaadka sanadkiisu ama ay saddex ka badan tahayba mustafiid la yidhaha marka afar shan lix waa maa zaadat ruwaatuhu fii kulli martabatin xadiiska dabaqad kastoo dabaqaadkiisa ka mida ruwaadda wariyay ay ka badan yihiin maxay ay ka badan yihiin saddex ay ka badan yihiin ayaa mustafiid la dhaha oo dabaqaadkiisu qaar waa afar qaar waa shan qaar waa lix qaar waa toddoba ama afar dabaqoodba aarsaddex eh, dabaqad oo dabaqaadkiisa ka mid a ah ayaa minshani warisay xadiiska mustafiid baa la idhaha mustafiidku waa maxay biyaha burqaday wey kaana uu xadiiskaasi burqadayoo warkiisu caddaaday culamada qaarkoodna waxa mustafiid iyo mashhuur waa isku mid mustafiid iyo mashhuur waa isku mid walamru hayinun walamru sahlun wlmucallalu wa minhu waxaa ka mida buu sheekhu yidhi wa minhu eh, wlmucallalu waxaa tidhahaa wa min anwaaci lxadiisi anwaacdii xadiiska waxaa ka mid a almucallalu kii la cileeyey baa ka mid a walihaadaa sheekhu kuma odhan kii wax cileeyey kuma odhan lana xadiisku ma isaga iscileeya almucallalu kii la cileeyey buu kuri wa huwa xadiiskaa mucalalkahi ma ulica fiihi waa xadiiskii lagu dhugtay waa xadiiskii lagu arkay calaa cilatin cilo cilada oo qaadixatin durta fii sixatihi sixadiisa duraysa maca asalaamati iyadoo lala qabo inay ka nabadgelyo tahay canhaa iyada daahiran muuqaal ahaan mad ulica fiihi calaa cilatin qaadixatin fii sixatihi waa xadiiska lagu arkay cilad qaadixo ah oo markii hoos loo dhugtay loo fiirsaday cilad baa ka soo baxday xadiiska sixadiisa duraysa xadiiskii saxiixa ah maxaynu shuruuddiisi maxaa ka mid ah inaanu noqonin hayra mucallalin oo inaanu ciladii helanin marka xadiiskii axaadiis anwaacdii xadiiska waxaa ka mid a ah, xadiis mucallal la idhaha waa xadiiska cilo qaadixa lagu arkay cilo wax durta sheekhu shardi buu ku xidhay cilada cilada waa inay noqoto maxay cilatin qaadixa maxaa meesha ka baxday hadduu xadiiska cilo lagu arko laakiin ciladu aanay qaadixa ahayn ciladu qaadixa maaha maalan laakiin mid baad ogaanaysaa sheekhu wuxuu ku yidhi maca asalaamati canha daahiran ciladaa markaa daahirka xadiiska eegto xadiisku inuu ka badqabaad moodaa cilada maxaa halkaana ka baxay mucallal culimada qaarkood waxay dhaheen lama idhaahdo xadiiska ay iska caddahay ciladiisu iyo banaanka taallo ee mucallal waxaa la idhahaa xadiis ciladiisa lagu soo helay fiiro iyo baxsi lagu soo helay almucalal walaalayaal wuxuu ka mid yahay axaadiista anwaacda culumta xadiiska noocyada ugu muhiimsan uguna daqiiqsan culimadu waxay dhaheen waa min ajalli anwaaci alxadiisi wa adaqiha wa acmaqiha wa akariha faa'ida cid walbana xadiiska ma cilayn karto ninka xadiis doonaya inuu cileeya waa inuu yahay nin mualica xaafid ah dakaa iyo iyo fitno badan iyo maskax aada u badanna alla uu siiyey walihaada culimada cilal xadiiska loo daba fadhiista way yaryihiin ya nin baa laga sheegaya shaagle laga baqayay ragga looga hadhay cilal xadiiska ee axaadiista nebiga calayhi isalaatu wasalaam aimada ku noqday cilalka waa waa rag yar marka loo eego raggii xadiiska wariyey ya culimadu waxay dhahan cilal xadiis ma soo saari karo ilaa man mid ku shuhroobay bilxifdi walitqaani wa tuuli lmumaarasati wa diqati alfahmi wadakaa'i u fiirso cillo xadiis waxaa soo saari kara bay culimadu idhahdeen man ishtahara bilxifdi walitqaani bisicati alxifdi walitqaan waaya wdikat اlfahmi wاdaka wa kahrat اlmuطaalaca wاtabaxuri fi cilmi اlxadiid un baa cilo soo saari kara buu cilmilahi xadiiska cilalkiisu labay u qeybsamaan cilo daahira ah aan idiin sheego mihaal waadixa ah. cilo daahira ah raawi caan ah oo caan ku ah dacfi iyo inuu sayi ulxifdi yahay ayaa xadiis wariyo sanadka ku jira markaasa waxaa lagu xadaanaa mujaalidun mujaalid ibnu saciid can fulaanin can fulaan wa mujaalid ibnu saciid waa rajulu daciifu sayi lxifdi dee markaad sanadkii mujaalid ku aragto sanadkaasi inuu sanad daciifa yahay miyay kaa qarsoomaysa mujaalidna a taqaan maya xadiis baa waxaad maqashay waxaa xadiiskaa nebiga ka wariyey xasan albasri ayaa wuxuu yidhi nebi maxamed wuxuu yihi sidaa iyo sidaa iyo sidaas wa xasan albasri hal wa saxaabi xasan albasri saxaabi muu yahay waa taabici maxaad garatay markaba xadiisku inuu yahay mursal mursalkuna min xayu alasl wa min aqsaami daciif hadihi cila daahira cila daahira wey laakiin xadiiskaasi mucallal mucallalku kaa loogama jeedo alxadiis almucallal waxa weeye waa xadiis markaad sanadkiisa dusha saa uga eegto dusha saa markaad uga eegto sanadkiisu waa nadiif cila kama muuqato laakiin haddaad duruqdii iyo axaadiis kale axaadiistii baabka ku soo aroortay iyo ruwaaddii kale aad la jamciso cilaa mudh ka soo dhex odhanaysa ah. shalay waxaan akrinaya xadiisu dahabi leeyahay wa hada alxadiisu maca nadaafati isnaadihi munkarun hada اkhabru maca nadaafati isnaadihi munkaron haddaad hadhowto tiraa sheekh hadduu sanadku nadiif yahay munkar munkar lahaane dadka kala fadhiiso soo badgeli mayse sheekh a bad baad gelaysaa dee nin naaqidaad doonaysaa inaad sarifli sarifkiisii ku qabsato moogta huwa yacrif maxa meesha meeshay wax ka qalloocdeen waxaana dhaadin buu dhaadayaa waan keeni doonaa amila insha allah waxaa la mid a sheekhu xusho marka culimmadu waxay idhaahdeen waa xadiisun uطulica fiihi calaa cilatin qaadixa maca ana daahiru sanadihi waxa weeyaan asalaama xadiiska sanadkiisa markaad saa u egto waxaad moodeysaa inuu saliim yahay laakiin saliim maaha cila ku qarsoon sidaa ogeed culimadu idhaha nin mutabaxira mooyaane nin kale ma soo qaban karo nin kale ma soo qaban karo waayo ciladu haddii aanay qaadixayn ka cilada aan qaadixad ahayn baan miaal idinka sheegaya waxay tii cilada aan qaadixad ahayn iyadaan ku khatimayaaye xadiis baa waxaa wariyey raawi baa xadiis wuxuu ka wariyey camar ibnu diinaar ama cabdillahi ibnu dinaar buu xadiis ka wariyey hadha buu markuu xadiiskii wariyey xadiiska kaba soo qaad camar ibnu dinaar buu ka wariyey xadiiskii camar ibnu diinaar uu ka wariyey ayuu hadhow markuu sheegayeybu wuxuu camar wuxuu magaciisii ka dhigay cabdullah ibnu diinaar raawiganna labada sheekhba xadiiska waa ka qaatay cabdullah ibnu diinaar iyo camar ibnu diinaarba xadiis waa ka qaatay xadiiskan laftiisu hadda warinayo uu ka qaatay labada ninbana waa fiqo waa laba ninoo walaalo oo fiqaada raawiganna xadiiskan labadoodaba waa ka wada wariyey hadhow sanadkii markuu soo arooriyey ayuu xalku camar islaa ka sheegay cabdillahi bnu dinaar sheeg ciladaas maqaadixay noqonaysa may maadaamu labadooda wax ka maqlay labadubana ikaad yihiin ciladaasi ma noqonayso maxay cilatun qaadixa ciladu waa inay qaadixa noqotaa cilo qarsoonoo khafiyana waa inay noqotaa daahirka sanadkana waa inuu u muuqdaa inuu saliim yahay xadiiskaas markaasa waxaa la odhanaya maxay mucalal subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk